بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan qaadanaynaa taabiciga lagu magacaabo caamir ibnu shuraaxabiil shuraaxabiila almacruuf wuxuu macruuf ku yahay ninkan ashacbiy shacbi ayuu macruuf ku yahay uu caan ku yahay kaana ashacbiy shacbi wuxuu ahaa waasica alcilmi mid cilmigiisu waasic yahay oo cilmi badan leh cadiima alxilmi dulqaadkiisana uu weyn yahay wa innahu asagu waa caamire ama shacbiye min alislaami islaamka xaggiisa bimakaanin makaan buu ka joogaa makaan ayaa markaa uga sugan alxasan albasriy oo aan taariikhdiisa soo baranay ayaa sidaa yidhi sidaa waxaa yidhi xasan albasri lisittata sanawaatin lisitta sanawaatin lix sanawiin sanadooyin lix ah khalad oo ay ka tagtay min khilaafati alfaaruuqi cumarulfaaruuq khilaafadiisa ridwaanullaahi calayhi wulida waxaa loo dhalay lilmuslimiina muslimiinta mawluudun canug oo naxiiluljismi caata ah nin jisamkiisa naxiil yahayo aad u cata ah ayaa lix sano ayadoo ay ka tagtay khilaafadii faaruuq ayaa islaamka waxaa u dhashay wiil cata ah da'iiduljirmi jimrigiisana uu yar yahay aad u tabar yaro macnaha jimrigiisa iyo awooddiisanu ay tahay mid da'iil ahoo aad markaa u yar nin dhuuban wiil dhuuban macnaha daalika kaas daalika kaasi waxay tahay lianna akhaahu walaalkii ayaa zaaxamahu waxaa wuxuu ku ciriiriyey cala raximi ummihi hooyadii raximkeeda mataana inay ahaayeenoo asaga iyo ku kaloo walaalaa calooshay iskula jireen yaa hooyo raximkeedii ku ciriiriyey walam yadac lahu ugama tegin majaalan boos linumuwi kobcitaan inuu kobco ee u weynaado boos uu u dhaafay ma lahoo canug yar oo jiniinka kula jiray oo raximka hooye kula jiray ayaa ku ciriiriyey meesha laakinahu laakiinse lam yastaطic ma uusan awoodin wiilkaa walaalkii ah bacda daalika markaa kadib waa markay dhasheena an yuzaaximahu inuu ku ciriiriya laa huwa walaa kayruhu asagii kayrkiiba kii caloosha ku soo ciriiriyey wuxuu awoodi waaye bannaanka marka loo soo baxay asaga iyo kayrkiisba inay ku ciriiriyaan fii majaalaati alcilmi majaalaadka iyo goobaha cilmiga meesha cilmiga laga barta wa uu kuway ku ciriirin waayeen walxilmi iyo dulqaadka walxifdi xagga xifdinta walfahmi xagga fahamkii aqoonta waalcabqariyati iyo cabqarinimada rujuulada raganimada iyo adadaygana way ku ciriirin waayeen daalikum kiina huwa asagu caamir ibnu shuraaxabiil waaye alximyariy reer ximyari ah almacruufu kuna macruuf ahoo caan ku ah bishacbiyi shacbi wiilkaa shacbi lagu magacaabo waaye naabiqaة اlmuslimiina fii casrihi naabiqat اlmuslimiin <clears throat> muslimiinta shaacirkoodii buu ahaa fii casrihi casrigiisa sidii ninkii naabiq la ohan jiray ee shacraayaha ahaa oo kale booskii naabiqa uu taagnaa yuu casrigiisa ka joogay asagana welida waa la dhalay ashacbiyu shacbi fi lkuufa kuufaa lagu dhalay wa fiihaa kuufowna nasha'a ku koray kuufaa lagu dhalay wuuna ku barbaaray laakina almadiinata laakiinse madiine almunawarata madiinadii iftiimaysay kaanad waxay ahayd mahwaa mid ay jeclayd fu'aadihi laabtiisa laabtiisa waxaa aad ay u jeclayd madiina wa madmaxa nafsihi nafsadiisa miday damcaysayna madiinay ahayd fa kaana wuxuu ahaa shacbi yowmuhaa mid u qasda oo aadaa min xiinin liaakhara wakti ilaa wakti kale mar kasta waa ku noqnoqon jiray liyalqaa suu ula kulma saxaabata rasuulillaahi rasuulka alla sala allahu calayh wasalam saxaabadiisa iyo waliya'khuda inuu ka qaato canhum xaggooda kamaa kaana asaxaabatu sida ay saxaabadu u ahaayeenba asagu wuxuu jeclaa inuu madiine aado hilowna waa u qabay suu ula kulma saxaabada nebiga suu uga qaata xaggooda cilmiga kamaa sidii kaana ay ahaayeenba asaxaabatu saxaabadii alkiraamu karaamada iyo sharafta badneed ya-umuuna kuwa u soo qasda ayagana alkuufata kuufa ayaguna kuufa yay u soo qasdahayeenay soo aadayeen liyattakhiduuhaa say uga samaystaan kuufa munطalaqan meel ay uga baxaan liljihaadi fii sabiili اllaahi jihaadka ilaahay jidkiisa lagu dagaalamaya manطalaq inay uga noqoto ilan meesha uga dhow awdaaran ama daar inay u noqoto liiqaamatihim degaankooda inay balkuufo degaan amase ay u noqoto mantaliq iyo meel ay uga baxaan dagaalka ilaahay jidkiisa lagu dagaalamaayo fa utiixa waxaa loo geliyey oo u suuro gashay lahu wiilkii an yalqaa inuu la kulmo naxwan wax la mid ah ama la eg min khamsa mia min asaxaabati alkiraami shan boqol oo saxaabada nebiga ka mid ee karaamada lahaa waa yarwiya inuu ka wariyo can cadadin kabiirin cadad weyn oo min jillatihim kuwooda waaweyn ka mid ah ciidan ama cadad fara badan oo weyn oo saxaabada kuwooda ajillada ah ee ugu waaweyn inuu ka qaato wax ka wariyo min amhaali sidii cali bni abi aalib wa sacd ibn abi waqaas wa zayd ibnu haabit ha ka reebin wa cubaadat ibnu saamit wa abi muusa alashcariy wa abi saciidin alqudriy wa nucmaan bin bashiir wa cabdullaahi bni cumar wa cabdullaahi bnu cabbaas wa cadiy bni xaatimin wa abi hurayra iyo wa caa'ishata ummi اlmu'miniin radia allaahu canhum wa gayrihim wa gayrihim iyo wixii markaa la mid ahba intaas iyo in ka badan oo saxaabo shan boqol oo saxaabi gaarahaya ayuu la kulmay waxna ka qaatay waqad kaana wuxuu ahaa ashacbiyun wiilkaa shacbi lagu magacaabo fatan dhallinyaro mutawaqid dakaa'i dakadiisii caqligiisa uu holcahayo mutawaqid ah ay hurayso fahmadiisa yaqida alfu'aadi laabtiisu ay soo jeedo diyaar ay tahay inay wax qabato murhafa dahni dahnigiisa iyo maskaxdiisana ay murhif markaa tahay daqiiq tahay ay u diyaar tahay inay wax qaadato daqiiqa alfahmi fahmigiisa iyo waxgaradkiisa iyo waxfahamkiisana uu jilcan yahayo dhaqso wax u fahmaa aayatan mucjizu ahaa iyo aayad fii quwati alxaafidati iyo wadaakirati xifdinta iyo xusuusta labadaba aayad buu u ahaa xooggeeda calaamad iyo mucjizo ayuu ahaa xagga wax xifdinta marka la fiiriyo iyo xagga xusuusta faqad ruwiya canhu waxaa laga wariyey shacbi annahu qaala inuu yidhi maa katabtu ma qorin sawdaa'a wax madow fii baydaa'a wax cad kuma qorin qatun weligay warqad qalin kuma qorin macnaha waxaa madow qalinkuu ula jeedaa waxaa cadna waa warqadda weligay walaa xaddaanii walaa xaddaanii iima xadiiaynin rajulu nin rajulu nin iima sheegin bixadiiin xadiid ilaa xafidtuhu waan xafidahay buu yidhi intaan qalin iyo warqad la ordo kuma qoran jirine waan xafidi jiray walaa samictu ma aanan ka maqlin min imra'in shaksi kalaaman hadal uma kabacdi axbabtu aan jeclaystay an yuciidahu calaya inuu igu soo celiyana weligeed ma dhicin buu yidhi hadal buu ii sheegay alla waa iga baxsatee ii sheeg weligay ma dhihin ah, uma kabacdi axbabtu aan jeclaystay an yuciidahu inuu ku celiyo calaya korkayga taana ma dhicin buu yidhi waqad kaana wuxuu ahaa alfataa wiilkaa dhallinyaraha ee caamir ah muulacan mid la jeclaysiiyo aad u jecel bilcilmi cilmiga ayaa la jeclaysiiyey mashquufan mid aad u jecel oo loo jeclaysiiy buu ahaa bilmacrifati macrifadii aqoonta inuu bal aqoon yeesho uu waxbarto mashquuf buu ku ahaayo aad baa loo jeclaysiiyey yabdulu wuxuu uhuri jiray ama uu ku bixin jiray fii sabiilihimaa labadaa jidkooda waa cilmigii macrafadee annafsa waannafiisa nafsadda iyo waxa qaaliga ah waa maalkee nafta iyo maalka labadaba waa uhuri jiray wayastahsilu e, wayastashilu wuxuu sahlisan jiray uu wax fudeed ka dhigi jiray min ajlihimaa labadaa dartooda almasaaciba waxyaabaha culculus wixii culays ku ahna sidii uu ku gaaro labadaa arrimood wuu sahlasan jiray macnaha wax culus uma arki jirin id wakti kaana uu ahaa shacbi yaquulu mid yidhaahda low haddii anna rajula nin saafara uu ka safro min aqsa shaam shaam meesha dacalkeedii ugu shishaysa ilaa aqsa alyaman yaman meesha ugu shishaysa uu tago ee safar ahaan uu ku baxo fa xafida uu soo xafida kelimatan waaxidatan hal kelimad oo keliya tanfacuhu anfacaysa fii maa yastaqbilu waxa ku soo socda oo min cumurihi cumrigiisa ah la ra'aytu anna safarahu lam yadic waan arki buu yidhi safarkiisa inuusan dayicin kelimad ayuu soo bartay mustaqbalkiisii anfacday salaad uu tukan lahaa bay ku anfacday xaalaad mushkilad leh bay ku anfacday wax wax un ka mid ah cumrigiisa yay anfacday taasi waa safar aan la dayacin waqad balaqa waxa uu ka gaaray min cilmihi cilmigiisa waa caamire annahu kaana inuu ahaa yaquulu mid yidhaahdaa aqallu shay-in shaykan u yar oo tacallamtuhu aan bartay ashacr waa shicirka waxa ugu yaray ugu liita iska daa fiqigii xadiiskii tafsiirke waxa ugu liitay aan bartay waa shicirka buu yidhi walow shi'tu haddii aan doonana la anshadtukum waan idinkugu gabyi karaa oo waan idinkugu shicrayaa minhu xaggiisa shahran hal bil ayaan wadi karaa duuna an uciida anoon ku soo celinin shay-an oo mimaa anshadtuhu wixii aan sheegay ah wixii aan ku gebiyey mar labaad ku soo celin maayo horey un baan uga soconayaa marka kaasaa ugu yar wixii aan bartay cilmigiina waa sidaa waxa kalena way ka sii daran yihiin wakaanad waxay ahayd tucqadu mid loo gunudo oo loo sameeyo lahu asaga xalqatan xalqad ayaa fii jaamici lkuufati masaajidka kuufa jaamiciisa loogu caqaday eh, ayaa loogu sameeyey xalaqadaa buu wax ka akrinaayey fayaltafu nnaasu dadku waxay ku soo aruurahayeen xowlahu gaararkiisa zumaran zumaran ayaga oo kooxa kooxa ah wa asxaabu rasuulillaahi rasuulka alla sala allahu calayh wasalam asxaabtiisana axyaa'un ee yihiin kuwa nool ayagoo asxaabtii nebiga ay nool yihiin yo asagoo taabici ah wuxuu xalaqa ku lahaa ka kuufe ee weyne jaamica ah saasaa loo soo dhoobanaa dhinacyaalkiisa waxaa nool asxaabtii nebiga yaruuxuuna wayaqduun way rawaxayaan wayna kalahayaan bayna adhuri nnaasi dadka baynkooda dadka dhexdooda ayay socdaan ayna rawaxaan ayna kalahaan saxaabadii bal iska badaaya ina cabdullaahi bnu cumara radia allaahu canhu ilaaya ka raadi noqdee samicahu waxa uu maqlay daata maratin mar mararka ka mid ah asagoo xalaqadiisa jooga yaqusu asagoo ka sheekaynaya caamir cala annaasi dadka korkooda akhbaara almaghaasi duulaanadii akhbaartooda makasawaadkii khasawaadkii islaamiga ahaa asagoo ka sheekaynahaya bikhafaayahaa iyo wa daqaa'iqihaa si khafaayaadkeedii daqaa'iqdeedii ah waxyaabaha ku qarsoon ee sheekadeeda iyo daqaa'iqda iyo waxyaabaha ku dhex sugan makaasiida ayuu kaga sheekaynahayey faarhafa ilayhi waxa uu u taagay xaggiisa ibnu cumar samcahu dhegihiisa cabbaar buu dhegaystay wa qaala wuxuu yidhi laqad shahidtu waxaan goobjoog ka ahaa bacda maa yaqusuhu waxa uu ka sheekaynaya caamir qayb ka mid ah bicaynaya labadayda indhood baan goobjoog ula ahaa wa samictuhu waxaan ku maqlay biudunaya dhegahayga wa maca daalika ayadoo taa ay jirto fahwa asagaa arwaa lahu iiga warin badan minnii xaggayga waa shay cajaa'ib lah aniga goobjoogga ahaa ee xilliga maqaasiida iyo duulaanada nebiga uu qaadayay dhex jooga gobolka mid ah indhahayga aan ku arkoon dhegahaygii ku maqlay waxa uu ka qisoonayo ninkan ka sheekaynaya asagoon weligii aadin waa iga warin badan yahay buu yidhi suu uga sheekaynayo ugama sheekayn karin arwaa iga warin badan minii xaggayga wa shawaahidu sacati cilmi shacbi saacatinimada iyo ballaarnaanta cilmiga shacbi shawaahideeda iyo wa xuduuri dihnihi maskaxdiisa xaadiritaankeeda ghasiiratan wafiira waxay ahayd mid khaziira ah oo wafiira ah macnaha mid aad u fara badan shawaahidaha iyo waxyaabaha shawaahidda ah ee ka markhaati furahaya sicinimada iyo ballaarnaanta cilmiga shacbi iyo maskaxdiisa xaadiritaankeeda waa wax khasiiro ah oo aad u fara badan wafiiro ah oo aad u fara badan min daalika waxaa ka mid ah maa rawaahu wixii uu ka wariyey caamir can nafsii nafsadiisa qaala wuxuu yidhi ataanii rajulaani laba nin baa ii timid yatafaakharaani way faantamahayeen laba nin oo tafaakhur ka dhaxeeya axaduhumaa midkood min bani caamirin reer bani caamir buu ahaa aakharu midka kalena min bani asadin reer bani asad buu ka mid ahaa labadaa nin baa tafaakhur iyo faan dhex maray waqad galaba wuu guulaystay alcaamiriyu ninkii reer caamiri ahaa saaxibahu saaxiibkiisii ayuu ka guulaystay wacalaa calayhi waana ka kor noqday wuu ka badiyey kii reer bani asad ahaa ayaa laga guulaystay oo tafaaqurkii faankay isdhaafdhaafsanaayeen ninkii caamiriga ku adkaaday wa akhadahu wuxuu qabtay ninkii reer caamir ahaa ninkii reer asdi ahaa buu min hawbi maradiisii ka qabtay go'u uga dhegan yahay wa jacala wuxuu guda galay yajuruhu inuu u soo jiidayuu yidhi shacbi naxwii dhankayga jaran jiiditaan saasaa intuu faraqa uga dhegay bacdamaa laga adkaaday uu rabaa inuu jiido shacbina u geeyo uu dhow markhaati iiga noqo inaan ka adkaaday ninkaa walasadiyu ninkii reer asdi ahaa makhduul ee makhduulka ahaa laga adkaaday la hoojiyey amaamo hortiisa ayuu yahay hortiisuu saa u taaganya waa la soo jiidayaa yaquulu lahu wuxuu odhanayaa dacni dacni war iska kaydaa haddaad iga adkaatay xataa war nio jiiditaan iyo shacbigeen ha iigu darine iska kaysiidaa dacni dacni wاlcaamiriyu reer caamiri kii ahaa ee guulaystayna yaquulu lahu wuxuu ku leeyahay asagii wallaahi laa adacuka allah ku dhaartee kaa tegi maayo xataa yaxkuma ilaa uu xukmiyo ashacbiyu shacbi lii ani uu ii xukmiyo inaan kaa guulaystay calayka dushaada ku dayn maayo buu yidhi ku dhaafi maayo ilaa uu xukmiyo oo aan shacbi aan markaa u tagno oo mar allaala markaan u tagno uu ii kaa xugmiyo korkaaga inaan aniga kaa guulaystay wallahaan ku daynaynin faltafattu waan soo eegay ila alcaamiriyu ninkii reer caamiri ahaa wa qultu lahu waxaan ku idhi dac saaxibaka war hoyday saaxiibkaaga war marka hore dhaafba go'iisa u sii daa dac war ka tag saaxibaka xataa axkuma ilaa aan xukmiya baynakumaa baynkiina anaa idinkala garsaaraaye oo idin xukminaya dhexdiine hortaday baan idhi buu yidhi uma kabacdi nadartu waxaan eegay shacbi baa odhanaya ila alsadiy ninkii reer asadi ahaa wa qultu waxaan idhi maalii lii araaka tatakhaadalu lahu maxaa dhaconkuu arkayo u fashilantay ood u daciifaysaa maxaa tatakaadalu aad isugu dulaynaysaa lahu asaga sabab walaqad kaanad waxaa kuu sugan walaqad kaanad waxaa ahaatay lakum adinkaba reer asadi haddaad tihiin mafaakhirun faanyaalo waxyaaba lagu faantamo sitta oo lix ah lam takun liaxadin axad uma sugnaanin oo min alcarabi carabta ka mid ah war lix mafaakhirayaal ah ayaad leedihiin lixdaasoo cid carabta ka mid ah aysan idinla qaybsanaynin maa taa sheegtidood ula fahantanti awaluhaa ta horaysa waxay tahay annahu shaniya kaanad waxaa ahaatay minkum xaggiina ka ahaatay imra'a gabar khatabahaa uu soo doontay sayid اlkhalqi muxamed bni cabdillaahi sala allahu calayhi wasalam gabar idinka idinka dhalatee reer asabi ah yaa nebi moxamed soo doontay in badan buu doontayoo dumar ahee middani maxay dheer tahay fazawajahu اllaahu iyaahaa ilaahay baa u guuriye subxaana wa tacaala min fawqi sabci samaawaatin toddobada samaawaad dushooda yaa alla ka soo mehriye subxaana wa tacaala war hal gabar ma jirtaa oo nebi moxamed guursaday oo samada toddobada sama korkooda rabbi ka soo guuriye subxaana wa tacaala war aaway maakhirta war aawaytaa wa kaana asafiiru safiirka baynahumaa u dhaxeeyana jibriil buu ahaa calayhi asalaam odayaalkaa baqabiila noo doona gabdhaha soo ma aha waxaa safiir u ahaa jibriil malakuljibriil innahaa ayadu ummi lmu'miniin waa mu'miniinta hooyadood zaynabu bintu jaxshin war soo reer asadi ma aha zaynab maa fawaakhirtaas tilmaanteed soo tan ilowday maad ugu faantantid innahaa umm lmu'miniin umm lmu'miniin waaye waa mu'miniinta hooyadood zaynabu binti jaxshin falamaa qadaa zaydun minhaa wataran zawajnaakaha waa kuu guurinay buu dhahay ilah subxaana wa tacaala way faantami jireen dumarka caaisha markay dhahdo dhammaantiin garoob baa laydinku guursado waa laydin soo maray anigana beer aan la daaqin ano abuu nebi moxamed ii guursaday ayada waxay dhihi jirtay aabbayaalkiin baa idin meeriyo xalwadiina dhulkaa laga cunay aniga toddobada samo korkooda alla iga soo meeriye subxaana wa tacaala xaaladaas baa waa mafaaqir aad iyo aad u weyn fa kaanat haadihi taasi waxay ahaatay alma'haratu liqowmika qoomkaaga ma'haradooda waa mukarama waa ficla xamiida ah waa arrin lagu faantamo oo khayr lehoo qoomkiina u sugnaaday walam takun liaxadin axad uma sugnaanin oo min alcarabi carabta oo hayrikum hayrkiin ah cid kaloo idinla wadaagta ma jirto carab oo dhan soo fiiri xataa gabdhaha nebi moxamed uu guursaday dhulkaa lagu mehriyey wathaaniya midda labaad annahu kaana minkum waxaa idinka mid ah rajulu nin oo min ahli اljannati ahlu janna ah kaaga daran yamshii socda cala alardi dhulka fahuwa cukaashatu bin mixsanin sow ma aha reer asadib cukaashna cukaash waa ahlu janno arlada ayuu ku dareeraa kuna socdaa waa reer asdiya ma jiraa nin noocaas ah cukaash waa nin aad iyo aad u cajiib badan rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiis dheeroo riya intuu ka sheekeeyey ayuu yidhi qoomka waxaa ku jira toddobaatan kun oo jannada gelaysa xisaab la'aan iyo cadaab la'aan intaa kadib buu hanqaday uu gurigiisii aaday saxaabadii waxay ku dhex dabaasheen yeeyihiin dadka qolaa waxay dheen waa dadka saxaabadee nebiga la saaxiibay alla ma aha qaar baa gaalnimo soo maraye waa kuwa islaamka lagu dhalay oo aan weligood ilaah u shariig yeelin qolaba meel bay ku dhufteen nebigaa ku soo laabtay markaasuu yidhi waa dad aan tufin tufinna dalbin aan isgubin wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodna talada u dhiibtaa cukaashata intuu istaagay buu dhaa yaa rasuul allah udcu llah alla ii tog inuu igala mid dhigo anta minhum buu dhahay sala allahu calayh wasalam waad ka mid tahay nin kalaa kacay oo dhaa yaa rasuul allah anna ilaahay ii tog inaan ka mid noqdo cukaashaa kaasoo hormaray buu dhahay sala allahu calayh wasalam maka waad ka mid tahayna lama dhihin ka mid mi'idna lama dhihin laakiin cukaashaa kaaga soo dhaqaa la yidhi ninkaasi reer asdiwaayo idinku idinka idinka dhashay wa kaanat haadihi lakum middaa idinka waxay idiin tahay yaa bani asadin reer bani asadow walam takun uma ahaanin lisiwaakum siwihiina iyo wax idinka soo haray idinka oo min annaasi dadka ka mid ah wathaalithatu tii saddexaad anna awala liwaa'in calankii u horreeyey cuqida loo gunuday fi filislaami islaamka kaana lirajulin nin buu u sugnaa oo minkum adinka idinka mid ah yaa qaaday calanka islaamka u horreeyey waa cabdullaahi bnu jaxshin waa zaynaba walaalkeed asaguna waa reer asdi والرaaبcaة ta aفraad أنa أوaلa مغنmi غaniimatii u horaysay qusima lagu qaybiya في اإسلاami iسلاamka dhexdiisa kaana kaana مغنamahu غaniimadiisay ahayd waa cabdاللaahi بنu jaxshin haniimadii uu keenay واlkhaamisaةu midda شhanaad أna أوala man baayaca qofkii u horeeyey la mubaayacooday baycaةa ridوaan ridwaan baycadeeda baycatu ridwaan waa fii aakhira sanadii lixaad ee hijrada waa sulxudaybiya kaana minkum adinkuu idinka mid ahaa ninkii ugu horeeyey ee mubaayacada ku bilaabay rasuulka kaana minkum faqad jaa'a waa yimid saaxibukum saaxiibkiini abu sinaan bin wahbin la odhan jiray ilaa rasuuli illaahi rasuulkuu u yimid wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow absud fidi yaddaga gacantaada ubaayic ka aan kula mubaayacoode ninka saadhahay idinku idinka mid yahay qaala sal اllahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maada calaa maada maxaad igula mubaayacoonaysaa qaala calaa maa fii nafsika waxaa naftaada ku jira waxaad adiga jeceshahay yaan kugula mubaayacoonayaa qaala calayhi الsalaam wamaa fii nafsii maxaa naftayda ku sugan qaala fatxun aw shahaada guul ama shahiidnimo faqaala nacam fabaayacahu wuu la mubaayacooday lixdaasi reer asad u sugan miyaadan ogeyn buu yidhi ninkaa markuu kaa badana reer caamiri ah ee mafaaqirta ay dadkiisu leeyihiin uu afka kuugu shubay aabay waxaanoo dhan baa jire fajacala jacala annaasu dadku waxay guda galeen yubaayicuuna inay la mubaayacoodaan nebiga calaa baycati abi sinaanin abi sinaan baycadiisa wasaadisatu midda lixaad anna qowmaka qoomkaaga bani asadin kaanuu waxay ahaayeen subaca almuhaajiriina subculmuhaajiriin bay ahaayeen muhaajiriinta subacooda toddoba meel yowma badrin maalintii beder maalinta beder dhan marka la fiiriyo iyo qayb muhaajiriinta ka mid ah reer baniyaasad bay ahaayeen fa buhita wuu wareeray alcaamiriyo kii caamiriga ahaa ee waa kaa badiyey waa kaa badiyey ku jiray ee maskiinka ku-a ku dheganaa waa wareeray wasakata waana aamusay waa uu aamusay muxuu ka wadaa caamiri maa inuu qabyaaladda ku kicinaayo maa xaalad noocaase walaa rayba shaki waxaan ku jirin fii anna ashacbiya caraada inuu doonahayay keliya an yansura inuu uga gargaaro aldaciifa almaqluuba daciifka laga guulaystay cala alqawiyi alghaalibi xoog badnahan guulaystay inuu oga insaafa keliya ayuu markaa ula jeeday walow kaana alcaamiriyu caamirigu hadduu ahaan lahaa huwa asaga almakduula midka almakduulkee la hoojiyey laga adkaaday la ladakara lahu wuxuu oga sheegi lahaa min ma'aahiri qowmihi qoomkiisa ma'aafirtooda iyo waxyaabaha wanwanaagga ay leeyihiin maa lam yuxid bihi khubran waxaan ogaalkiisa la koobin ee hadda asadigii baa laga adkaaday oo maqluub noqday ninka caamiri laftigiisa haddii booska asadiga uu ku jiri lahaa shacbi wuxuu sheegi lahaa arrimooyin fara badan oo ma'aafirtooda ka mida maa lam yuxid bihi khubra walamaa goortii aalad ay ku soo wareegatay uu qabsaday alkhilaafatu khilaafadii ilaa cabdilmelik ibni marwan kataba ila alxajaaj ibni yuusuf ayuu u soo qoray warqad waa caamili caamili caamilkiisii cala alciraaqi ilaan cabdilmelik ibni marwan mar allaala markuu hogaaminta haayey waxaa markuu hogaaminta haayey waxaa ciraaq uga ahaa waaliya barasaaf iyo caamilba xajaaj ibnu yuusuf anibcaf buu yidhi ii soo dir ilaya xaggayga rajulan nin yasluxu liddiini waddunyaa diinii adduunba ku wanaagsan nin ay islaaxsan tahay hagaagsan tahay diinkiisii adduunkiisa ii soo dir attakhidhu aan ka samaysta samiiran iyo wajaliisan la taliye io eg fadhiye labadaba nin mustashaar oo aan la tashado jeliis oo agtayda fadhiya mar walba aan ka dhigto samiiran aan ka dhigto safiir haddii kale aan u dira waddamada kale jeliisna ii noqda ii soo dir fabacaثa ilayhi wuxuu u soo diray bishacbiy fajacalahu cabdilmelik ibna marwaan wuxuu ka samaystay uu ka dhigtay caamir min khaasatihi dadkiisa khaasada ah khaaska khaliifka ninka qaliifka muqarabiintii u dhow ilaan madaxda qofba aad ugu dhow ninkaasuu ka dhigtay wa akhada wuxuu guda galay yafzacu inuu qaatuu u degdego ilaa cilmihi cilmigiisa wax kasta oo soo gudboonaada inuu la argagaxe uu la aado cilmigiisa fi lmucdilaati waxyaabaha dhibaatooyinka markay yimaadaan saasuu markaa ahaa wa yucawilu calaa ra'yihi ra'yigiisa ayuu ahaa mid yucawil ka dhigtaa yucawil macnaha waxaa loola jeedaa mid yucawil ka dhigto oo ictimaada oo qabsada ra'yigiisa fi lmulimaati waxyaabaha mashaakilaadka ah ee dhibaatooyinka markay la soo gudboonaadaan oo la kala saari waayo ra'yigiisa ayuu ictimaadi jiray wayabcaثuhu waa diri jiray caamir baa la dirayaa safiiran asagoo safiir ah baynahu wa bayna almuluuk cabdilmelik ibn marwaan iyo boqorada waxa u dhaxeeya iyo dadkay isku diraan safiirada iyo wafdiyaalka asagaa loo diri jiray arsalahu waa uu diray cabdulmelik oo wuxuu diray shacbi ama ama caamire maratan mar ayuu diray fii muha wuxuu u diray fii muhamatin muhammad macnaha ujeedo ayuu u diray ilaa jistini ilaa jistiniyaana ninka lagu magacaabo jistiniyan nin jistintani ninka lagu magacaabo ayuu markaa u diray waa jistiniyan oo meliku ruum boqorkii ruum ah ruum boqorkoodii ayaa caamir loo diray falamaa goortii wafada uu u galay ee uu wafdiyeeyey calayhi korkiisa wastamaca ilayhi uuna ka dhagaystay xaggiisa ukhida waxau qaatay ama waxa uu aad i aad ula yaabay bidakaa'ihi garadkiisa ninkan caamir ah dekiga iyo fariidnimada iyo waxa ku dhex jira ayuu aad iyo aad ula yaabay suqira macnaha ukhida waxaa lagu wareeriyey bidakaa'ihi waduhisha wuxuu la yaabay min dahaa'ihi caqligiisa wa ucjiba wuxuu la dhacay ou la yaabay bisacati aطalaacihi waxyaabaha uu taalacanayo waa sictinimadeeda waa cilmigiisa waxyaabaha aطlaacda ee cilmiga ka soo baxaya ballaarnaantiisa iyo wa quwati caaridatihi caaridadiisa wanaageeda wa quwati caaridatihi waa waxa caaridkee la helo ee qofku isla marka markuu hadlaayo ama wax la weydiiyey jawaabta uu bixinayo si u helhelayo xooggeedii kartideeda yuu la yaabay ninkii jitisiyaan markaa ahaa fastabqaahu wuxuu ku reebay cindahu agtiisa marka habixin buu dhahay caamir adiga joog ayaaman maalmo kaiiratan ee fara badan calىa gayri caadatihi caadadiisu saa ma ahayn maca asufaraa'i safiirada wafdi ahaan ugu yimaada ma uusan reebi jirin wakti buu ugu talageli jiray waktigaa markay wada hadlaanna way bixi jireen laakiin caamir waa la reebay fastabaqaahu waa uu baaqi yeelay cindow agtiisuu ku hariyey ayaaman maalmo kafiiratan ee fara badan calaa gayri caadatihi caadadiisa si aan ahayn ayuu ula dhaqmay maca sufaraa'i sufarada siduu ula dhaqmi jiray safiiriinta falammaa goortii allaxa uu ku celceliyey calayhi dushiisa oo caamir baa wuxuu odhanayaa ambaxo ambaxo mar walbuu ku celcelinayaa falamaa alaxa markii uu ku celceliyey calayhi korkiisa bian ya'dana lahu inuu u fasaxo bilcawdati inuu ku laabto ilaa dimashaq dimashaq oo boqorkiisii iyo meeshuu ka soo tegey ah sa'alahu wuxuu su'aalay almeliku boqorkii alruumiyun ee ruumi ahaa amin ahli bayti اlmulki anta ma ahlu beytka boqortooyadaad ka mid tahay adiga caqligiisii uu la yaabay maskaxdiisii cilmigiisuu la yaabay dadka boqortooyada haystaa miyaad ka dhalatay buu yidhi am min ahli beyti lmulki ahlu beytka miyaad ka mid tahay ee boqorka hays boqortinimada haystaa anta adiga faqaala laa maya buu dhahay caamir wa wainamaa ana anigu rajulu nin baan ahay oo min jumlati lmuslimiin muslimiinta un ka mid ah muslimiinta jumladoodii jamiicadooda ayaan ku jiraa falammaa goortii adina lahu uu u idmay biraxiili safarka ee uu yidhi aye dhaqso dhaqaaq qaala lahu wuxuu ku yidhi idaa rajacta haddaad u noqoto ilaa saaxibika saaxiibkaaga yacnii cabdilmelik ibna marwaan buu u jeedaa waabalaat oo wa waabalaqatu aad gaarsiiso jamiica maa yuriidu waxa uu doonayo oo dhan macrifatahu inuu wax ka ogaado ee uu ku su'aala maxaad la kulantay adigii boqorkii maxaad isdhahdeen intii uu doonayay macrifaa haddii uu aad gaarsiiso fadfac ilayhi dhiib haadihi ruqcata warqadaan u dhiib buu yidhi khitaab baa ku qoran waa risaalo way xidhan tahay markaad u laabato boqorkaaga oo aad gaarsiisa wixii uu doonayo inuu ogaado ah warqadan faraha ka saar falamaa goortii caadda uu laabtay ashacbiyu ilaa dimashq uu u laabtay baadara waa degdegay ilaa liqaa'i cabdilmelig cabdilmelig inuu la kulmo wa afdaa ilayhi wuxuu gaarsiiyey bikulli maa ra'ahu wax kasta uu soo arkay oo wa samicahu uu soo maqlay wa ajaabahu wuxuu uga jawaabay can jamiici maa sa'alahu canhu wixii xaggiisa uu su'aalay oo dhan boqorkii wax allaale wuxuu su'aalay oo dhanna waa uga jawaabay walamaa goortii nahada uu hinqaday liyansarifa suu u gadoomo qaala wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin inna malika aruumi ruum boqorkoodii xamal xamalani wuxuu ii kaa soo dhiibay laka adiga haadihi ruqca warqadan wa dafacahaa ilayhi fartuu ka saaray wuu u dhiibay wansarafa caamirna uu iska soo gadoomay ilaan wax allaala wixii la weydiin lahaa si toos waa u dhammeeyey warqadii buu faraha u saaray waana ka soo tegey falamaa goortii qara'ahaa uu aqriyey cabdilmelig qaala ligulmaanihi qaala wuxuu ku yidhi qaala wuxuu ku yidhi ligulmaanihi wiilashiisii waa kuwii u shaqaynayay ama addoommadiisii rudduuhu calaya ii soo celiya warqadii isla markii wuu furay boqorkii cabdilmelig waana aqriyey markaasuu dhahay soo celiya calaya faruduuhu way soo celiyeen ka daba tagay caamir ii soo celiya macnaha ama shacbi faqaala wuxuu yidhi cabdulmelik lishacbi wuxuu ku yidhi acalimta ma og tahay oo ma ogaatay maa fii haadihi ruqcati warqadan waxa ku qoran faqaala wuxuu yidhi laa maya yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow wax ku qoran ma ogi ayadoo xiran baa laysoo dhiibay sidii laygu soo dhiibay ayaan adigana markaa kuugu dhiibay faqaala cabdulmelik wuxuu yidhi laqad kataba ilaya wuxuu ii soo qoray meliku ruumi ruum meligoodii yaquulu asagoo dhahaya macnaha warqaddii buu ku soo qoray waaye cajibtu waxaan la yaabanahay oo aan la yaabay lilcarabi carabtaan carabtan yaab bay leeyihiin kayfa malakat say u mulkisay oo ay boqor uga dhigatay calayhaa dusheeda rajulan nin hayra haada alfataa shaabkan oo kale aan ahayn ninkan waa ninka mudnaa waa ninkan ninka mutaystay madaxtinimada waa ninkaan ninka la rabo in asaga hoggaaminta ay u dhiibto carab caqligeedii aawo waan la yaabanahay buu yidhi waa xataa wuxuu su-aasha ugu horraysu weydiisan hadda soo marnay ma boqorka dadka ka dhashaad ka mid tahay iska daa wax kale xataa haddaadan boqor ahayn ma ay dadka mulugta boqorada ilmahooda iyo adeeradood ma ku jirtaa waa tuumaya yidhi warqadda wuxuu ugu soo qoray waxaan la yaabanahay carab cajibtu lilcarabi kayfa malakatah calayha say u malakiyaysay oo ay ugu dhiibtay maamulkeeda rajulan nin hayra haada alfataa aan shaabkaan ahayn fabaadarahu ashacbiyu shacbi baa degdaya nin caqli badan buu ahaa waayo warqadan waxaa ka muuqata haddaad fiirisaan ood hoos u fiirisaan ninkan in la dilo ninkan in dhibaato la gaarsiiyo waayo boqor yahow adigu ma mudnid ee kan baa kaa mudan haddii lagu yidhaahdo waa dhibaatadeeda leedahay waxaad u degdegaysa inaad khaarijiso saa darteed shacbi nin caaqil badan buu ahaa nin cilmi badan buu ahaa waa degdegay qaa'ilan asagoo odhanaya inamaa qaala haadaa arintan wuxuu u yidhi boqorkii ruom liannahu lam yaraka maku arkin aduusan ku arkin maahane hadduu ku arki lahaa inaad iga caqli badan tahood iga cilmi badan tahood iyo wax kasta iga badan tahay ayuu ar ogaan lahaa buu yidhi marka aqoon daro xaggaaga a yeelayse iska dulqaada waay macnaha haadaa inamaa qaala haada لأnnahu lam yaraka kuma arkin walow ra'aaka hadduu ku arki lahaa yaa amiira almu'miniin booskaad taagan tahay qiimaha aad leedahay lamaa qaalahu muusan dhahen buu yidhi boqorka marka aqoon dara u geysaye iska daa warkiisa ka bax waay faqaala cabdulmelig wuxuu yidhi afa tadrii ma og tahay lima kataba ilaya wuxuu iigu soo qoray arrintan meliku ruum ruum boqorkooda bi haada arrintan faqaala ashacbi wuxuu yidhi laa yaa amiira almu'miniin ma ogi sababtuu kugu soo qoray faqaala cabdulmalik wuxuu yidhi innamaa kataba ilaya wuxuu iigu soo qoray bidaalika arrintan liannahu xasadanii calayka aduu ikaa xasdayaa waayo xasadanii waa ixasdayaa calayka korkaaga faaraada wuxuu doonayaa an yugriyanii inuu igu kaa diro biqatlika dilkaaga inaan ku dilo ayuu markaa rabaa iyo watakhallusi minka takhalus aan kaa faraxasho xaggaaga fabalaqa waa gaaray daalika hadalkaasi melika ruumi boqorkii ruum faqaala wuxuu yidhi lilaahi abuuhu aabihii allu u sugnaaday lilaahi abuuh waa hadal cajiib leh wallaahi maa aradtu ulama jeedin hayra daalika buu yidhi arrintaasaa rabay anigana suu u fahmay ayaan u rabo inuu ninkan dilo ayuu xaalkaygu ahay walaqad balaqa waxaa wuxuu gaaray ashacbiyu fi lcilmi xagga cilmiga wuxuu ka gaaray mansilatan mansilad iyo darajo jacalatu ka dhigtay raabica alaaثatin aarkii eh, saddexkii afareeyey fii casrihi casrigiisa casriga uu markaa noolaa afar qofood baa jirtay afartooda saddex kii afareey buu markaa ahaa faqad kaana wuxuu yihi faqad kaana wuxuu ahaa aلzuhriyu imaamu zuhri yaquul mid yidhaahda alculamaau arbacatun culimmadu waa afar wixii ka soo haray afartaasaa ugu horhoreeya ko waa saciid ibn اmusayib oo fi lmadiinati madiine degan wa caamir الshacbiy fi اlkuufa waanu soo marnay wاlxasan اlbasriy oo fi basra basra degan wa makxuul oo fi shaam makxuul oo shaam markaa degan caamir ashacbi waa kuufa waa ninkaan ka hadlayno saciid ibn اmusayib oo madiine degan wa caamir الshacbiy oo fi lkuufa ah wاlxasan اlbasriy oo fi lbasra ah wa makxuul oo fi shaam shaam markaa degan laakina ashacbiy shacbi kaana wuxuu ahaa litawaaducihi tawaaduciisa tawaadaca uu leeyahay suu u tawaaducahayo yakhjalu mid khajala buu ahaa waa yaxyaxi jiro wuu ka xishoon jiray idaa khalaca hadduu hugiyo ee uu saaro calayhi korkiisa axadun axad laqaba alcaalimi laqabka iyo magaca caalim haddii la dhaho wuu xishoon jiray faqad kaa faqad khaatabahu waxaa kala hadlay axaduhum midkood qaa'ilan asagoo odhanaya maalin baa nin la hadlo wuxuu yidhi ajibnii ii jawaab su-aashaan ayuha alfaqiihu alcaalimu faqiihan cilmiga badano nin baa maalin saa yidhi ajibnii ii jawaab ayuha alfaqiihu alcaalim faqiihan caalimka ahow faqaala shacbi wuxuu dhahay way xag hor halaagaagiiyo ama liibaantaadiiy laa tu laa tudrinaa ha nagu xadgudbina oo ha sheegina bimaa laysa fiina waxaanu ahayn faqiih caalim baad i leedahay idan faqiih caalima waa yahay shacbi laakiin wuxuu samaynayaa tawaaduc waa tawaaducayaa wuxuu ka xishoonaya uu ka yaxyaxayaa caalimkanu in la yidhaahdo wayxakabuu dhahay laa tudurina ha nagu tilmaamina ha nagu dheeraanino ha nagu xadgudbina hana nagu sheegina bimaa laysa fiina waxaanu sugnayn alfaqiihu faqiihu man tawaraca waa qofka xalaal miiradsada oo iska ilaaliya can maxaarim illaahi wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyey waalcaalimu caalimna man khashiya allaha waa qofka ilaahay ka cabsada wa ayna naxnu min dalika xaggee ka gaarsiisanaa annaga war xaggee ka joognaa ma annagaa cilmigeennia lagu cabsanay buu la jeedaa ma annagaa maxaarimta ilaahay ka tawaraacnay oon ka xalaal miradna ka tagnay waa maya saa darteed ma nihin ee dadkaasaa lagu tilmaamaaye ha nagu xadgudbina walaqad sa'alahu aakharu mid kale wuxuu su'aalay can mas'alatin su'aal faajaaba shacbi waa jawaabay qaala fiiha jawaabtii wuxuu ku yidhi qaala wuxuu yidhi fiihaa gudaheeda cumar ibnu اlkhaaab kada qaala fiiha cumar ibnu khaaab kada su-aasha markuu ka jawaabuu yidhi cumar ibnu khaaab saasuu ka yidhi wa qaala fiiha jawaabtii gudaheeda wuxuu ka yidhi cali bna abi aalib kada markuu wax jawaabo wuxuu leeyahay cumar saasuu yidhi wallaahi cali baa saa yidhi iskuma tilmaamayo wax asaga keligii ka jawaabay fa qaala lahu saa'ilu kii su-aasha weydiinayaa wuxuu yidhi wa anta maadaa taquulu yaa abaa camr abaa camro adi maxaa tidhi cumar iyo cali ha igu wadin anige adaan su-aasha ku weydiiyey adigu maxaad ka tiri fabtasama waa dhoola caddeeyey fii istixyaa'in xishood asagoo ku jira aad buu u sariigtay wa qaala wuxuu yidhi wamaa tasnacu biqowlii hadalkayga maxaad ku falaysaa bacda an samicta maqaalata cumara wa cali cumar iyo cali oraahdooda haddaadba maqashay iyo jawaabtooda caamir jawaabtiis maxaad ku falaysaa macnaha maxaad ku samaynaysaa macnaha tawaaduca aad iyo aad bay ugu darnaayeen qofka maanta waa jawaabaya jawaab qalada asagoo jawaabayuu jeclaya haddana in magiciisa kor loo sii qaado tawaaducu waa shay muhiim ah ninkii tawaadaca ilaahay dartii u tawaaduca rafacahu allah alla koru u qaadaa subxaana wa tacaala ma rabtaa inuu ilaahay ku sharfo ummadda hoos isugu liid inaad uu cilmi yar tahay ood u aqoon yar tahay dhex muuji waxaad muujisaa inaad ugu cilmi yartood ugu fiqi yar tahay xaaladdu markay heerkaa gaarto yaa ilaahay ku rafacaya subxaana wa tacaala maxaad ku falaysaa buu yidhi hadalkayga haddaad cumar iyo caliba maqashay waqad kaana wuxuu ahaa ashacbiyu yataxallaa mid ku sifaysan bikariimi shamaa'ilin dabeecado fiicfiican wa jaliili اlkhasaa'ili khasaa'isha waa wanwanaagyaalka si khaaska alla u siiyo weynaantooda min daalika waxaa ka mid ah annahu kaana shacbi wuxuu ahaa yakrahu mid naca almiraa'a dood weligii dooduu necbanaan ninkii dooda ka taga cirifka jannadan u ballanqaaday buu dhahay baa la yihi nebiga ninkii ka taga ninkii ka taga miraha iyo dooda waa cirifka jannada qof allaala qofkii ka taga masaaxa iyo kaftankana dhexdhexaadka guri jannada ku yaalan u ballanqaaday guri meesha ugu sarraysa ku yaalla waxaan u ballanqaaday qofka dabeecaddiisa wanaajiya akhlaaqda fiican yaa kor lagu gaadhaa marka doodlow muusan ahayn dad waxaa jira dood me wax kale aan rabinba waxaad baranaysa miraa iyo dood ha u baranin waxaad baranaysa inay naftaadaad ku anfacdo walaalaha muslimiintana waxaad kaga anfici kartaad kaga anfacdo allana janno kugu siiyo subxaana wa tacaala dadaa jaamacad waxay u galaan inay muslimiinta la doodaan qofaa wuxuu ka soo baxayaa waxaad mooddaa jaamacaddii dooda inuu kaga soo baxo shahaado ka wato wax faa'iida ma laha qofka goormeed doodu ay fiican tahay walaa tujaadilu ahla alkitaabi ilaa bilati hiya axsan mid axsan ahoo wanaagsanoo cilmi la kala faa'iidaysanayo maahana nin difaac wataa oo wixiisay u fiican yihiin haddaad afar iyo toban iyo boqolka u akhriso oo waxa ay sheegayaan aad u tilmaantana aan rabin faraha lagala baxaa waayo doodiisa wax faa'iiday kuu keenaysaa ma laha ilaa bilatii axsan falaa tumaari fiihim ilaa miraan daahira ha la doodin buu dhahay ilaahay ilaa dood miro daahir ah maahaane walaa tastaftii fiihi minhum axad qofna ha ka fidyo weydiinin wayatasaawanu mid iska ilaaliya ayuu ahaa shacbi min alkhawdi inuu dhex galo fii maa laa yacnii waxa maa laa yacniga ah shayga maalaa yacniga inuu dhex galana waa iska ilaalin jiray falaqad falaqad kallamahu waxaa la hadlay axadun axad asxaabii asxaabtiisa kamida daata yawmin faqaala wuxuu yidhi yaa abaa camr faqaala wuxuu yihi labayk ku ajiibay faqaala wuxuu yidhi maa taquulu maxaad ka dhihi lahayd fii maa yatakalamu fiihi nnaas waxa dadku ay ku hadlaan oo min amri haadayni rajulayn labadaa nin arrintooda ah labadaa nin ee dagaalamaya arrintooda maxaad ka dhihi lahayd ama labadaa nin xaaladoodaba faqaala ashacbi wuxuu yidhi ayu rajulaynin tacni labadee nin baad ula jeedaa faqaala cuثmaan وacaliy faqaala الshacbi wuxuu yidhi inii anigu wallaahi allan ku dhaartee la fii hinan mid ka kaaftoon baan ahay waan ka maarmaa can an ajii'a inaan imaado ywma alqiyaamati khasiima licuثmaan bn cafaan ow licali bni abi aalib radia allahu canhum hadduu hadlo khasiim iyo dood baa imaanaysaa maalinta qiyaamaan ka cabsanaya oo waxaan rabaa inaan ka kaaftoomo inaan imaado maalinta qiyaamo ayagoo ila doodaya ayaga mukhaasiman ayagoo mukhaasimiin ah ayagoo dood ayna dhex taalo cuثmaan ibni cafaan iyo cali bni abi aalib waayo qof allaala qofkaa dhex gasha arrintiisa maalinta qiyaama waa laisla imaanayaa qof kastana wuxuu ku hadlay ayuu tilmaamayaa qof kastana waxaad ka sheegtay buu kuu qabsanayaa idan aad buu isaga ilaalin jira walaqad jamaca wuxuu isku darsaday ashacbiyu shacbi ila alcilmi cilmigii wuxuu ku darsaday alxilma dulqaad walaqad jamaca wuxuu kulansaday ee uu ku darsaday e, ashacbiyu ila alcilmi cilmigii xaggiisa alxilma haddana dulqaad waa lagama maarmaan cilmigaan leeyahay qof kastana waa lagaa qabanaya wax soconaya ma caalim baa tahoo qof cilmi lahoo waxaa tahay ummaddu ay aad io aad u higsanayaan ay fiirsanayaan haddana adii qof halkaa isku haystaa adii qofaa meesha ku dagaalamaya adigaa meesha lagugu jiijidaya dhibkeeday leedahay waa inaad xilmi leedahay waa inaad dulqaad leedahay waa inaad adkaysan kartaa maxaa la ii caayey ma soconayso maxaa waxaa laygu sameeyey ma soconayso maxaa wax layga sheegay ma soconayso waa lagaa sheega adaa caalim noqdaye waa lagaa sheegaa adaa xambaarsan diinta ilaahay wax allaala wixii dhibaatee ku soo gaarana xilmii dulqaad ku qaabil wixii wanaagu aad heshana ilaahay ugu mahdi subxaana wa tacaala xaaladdu saasaa loo baahan yahay cilmi iyo dulqaad buu isku darsaday faqad ruwiya ana rajul nin baa waxaa laga wariyay nin inuu shatamahu caayay shacbi baa la caynayaa aqbaxa shatmi caytan u xun halkaasuu socdaa waa laga daba socdaa kelab baato xibaar baato dayar baato aqbaxa shatm waa caytan u xun buu caayey waasmacahu wuxuu maqal siiyey aqdaca alkalaami hadal midka ugu faaxishan uguna xun wuxuu u reebtay malaha shiiqii falam yazid ugama siyaadinin calaa an qaala lahu inuu ku yidhi maahane in kunta haddaad tahay saadiqan mid rin ku sheegahaya fii maa tarmiinii waxaad igu tuuraysa bihi aniga afar allahu li allah ii dhaafa suuragal bani aadam baan ahay waxaan aad sheegaysid ugu caynayso taanbaaday caqlilaabaato akhlaaq xumaataho saanaataadi leedahay haddayba run tahay ilaah ii dembi dhaaf buu yidhi allah iyo cafiye wain kunta kaadiban bees haddaad ku sheegayso kafar allahu laka allah kuu dhaafa adig loogama badininba maantao dhan wuu caytamahay maantao dhan waxbuu sheegahay maantao dhan afkiisa waa celin waayey looma dhaafin hadday runtaa tahayna allah i cafiye hadday beentaa tahayna allah ku cafiyo waa shay muhiima walaalayaal waa arrin dulqaadka keeni karta kaada alxaliim an yakuuna nebiyan ninka dulqaadka badan wuxuu sigay inuu nebi noqdo culima nebiyada waxaa aad loogu yaqaanaa xilmi iyo dulqaad nebi maxamed oo dhiiggiisii daadanaya oo dhagxaan inta daa'if lagu soo tuuray nebi dhiiggiisa hadduu dhul gaaro qoomka waa la dabarogayaa wuxuu diidayaa in dhiigga dhulku gaaro goomaddiisuu ka soo tirtirayaa marka markuu sii hooru dhulka gaar rababa waa soo tirtirayaa waa soo tirtirayaa malaggii buuraha u yimid oo dhahay ilaahay baa i kaa soo diree maxaa i amraysaa hal tala aan kugu darsado labada buurood ee maka iyo madiine intaan soo qabto daa'if iyo maka hal mar aan ku daboolo ayagoo dhanba taasa talaan ku siinaya laa buu dhaha iska daa ila iska dhaafuu dhahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa hadday ayaga i rumayn waayeen in ilaahay dhabarkooda ka soo saaro qoom yacbuduuna allaaha walaa yushrikuuna bihi shay qoom ilaahay caabuda ilaahayna aan u shariig yeelin dhiiggiisaa socda sal alla alayh wasalam gacmuhu kor u taagay oo dhahay allaahuma ahdi liqawmi fa innahum laa yaclamuun ilaahw kuwaan dhiigga iga daadinaya hanuuni hanuun buu la jecel yahay sal alla alayh wasalam hadafka ma aha dhibka isaga la soo gaarsiinaayo wuxuu ka xun yahay uu ka murugaysan yahay cadaabkii naartay u socdaan waa in hadafkaaga saa noqda marka maxaa dhii caaye iyo aada meesha la fadhisaa maxaa saa la ii dhahay maxaa anisaa wax la iigaga sheegay maxaa ninka masjidka jooga saas ii yidhi inta saas ay tahay uma diil lama gaadhsiin karo dhiigaa daadanaya dhiigaa socdaa waa la ducayna haddana allahuma ahdi liqawmi allahuma kfir liqawmi fa inahum laa yaclamuun ma ogay ilaahay iska cafi saasaa markaa la rabaa marka eh, wuxuu ku soo gebagabeeyey war hadday runtaa tahay waxaan iga sheegaysidna ilaahay subxaana wa tacaala ha ii dembi dhaafo hadday beentaa tahooda waxaad sheegays aysan igu sugnayn ilaa adaa dembi ku jire adigana allah kuu dembi dhaafo walam yakun muusan ahayn ashacbiyu calaa jalaalati qadarihi qadarkiisii sharaftiisa weynaanteeda iyo wa jazaalati fadlihi fadligiisa weynaantiisa ma uusan ahayn ya'nafu mid ka aanafoodo iska kibriya an ya'khuda inuu ka qaatou ka barto almacrifata aqoonta an yatalaqaa inuu kala kulmo alxikmata xikmada can ahwani الnaasi sha'nan dadka xagga sha'niga u liita dadka hooseeyee liitay arday ardayda xataa labararka gobol ka mid ah inuu iska ag fadhiisto waxa ay sheegaan uu ka qaato kama kibri jirin shacbi ninka lagu magacaabo waana sida loo baahan yahay qofkaa yar iyo qofkaa weyn qof kaa liitii qof kaa sarreeyaba waxaad cilmi ka aragto iyo xikmad waa la qaataa lama diido ma adaan wax ka barana iyo ma adaan wax ka qaadanaa iyo kibirkaasi lama ogola ya'naf ma uusan mid ka aanafooda an ya'khuda almacrifata aqoontii garashada inuu ka qaato oo yatalaqa alxikmata ama xikmada inuu kala kulmo uu ka qaato can ahwani nnaasi dadka kuwa ugu liita sha'nan xagga xaaladda falaqad da'aba waxaa caada ka dhigt wuxuu caada ka dhigtay فلقد da'aba acraabiyu nin herbaadiye ah yaa caado waxa u ahaa calaa xuduurin inuu soo xaadir u fadhiisto majaalisihi caamir ama shacbi majaalistiisa meelaha uu wax ku akriyo oday baa jira caraabi ah mar kasta waa soo fadhiisanaya kama maqnaado hayra laakiin annahu asagu waa acraabiga kaana wuxuu ahaa yaluudu mid magangala bisamti aamus daa'iman mar walba waa imaanaya halkaasuu fadhiisanayaa cilmigiiu dhegaysanayaa albaabkuu ka baxaya weligii hadli maayo waa iska fadhiyaa nin noocaasaa markaa jiray daa'iman weligii wuxuu magan galay aamusaan faqaala lahu ashacbiba wuxuu ku yidhi alaa tatakallamu ma hadlaysid miya adi mar walba waxaad meesha u fadhiisad la aamusan tahay faqaala wuxuu yidhi askutu waan aamusayaa fa aslamu waan badbaadayaa haddaan aamuso waan nabadgelayaa wa asmacu waan dhegaysanayaa fa aclamu waan waan baranayaa buu yidhi ma waxaa lagu bartaa waxaa lagu bartaa dhegaysi aad inaad u dhegaysato aamuskana waa lagu badbaadaa aamusku hadduu hadalku hadduu fida yahay aamusku waa dahab aamusku waa xikmad laakiin dadka sameeyaa yar aamusku waxaanan ogeyn baa ku jira walaalayaal aamusnaantu qiimo fara badan baa ku jira inta aad baail ku hadli lahayd aamus inta aad xaq ka aamusi lahaydna hadal oo xaqa sheeg saasaa markaa fiican laakiin ummadda waxaa ugu badbaado badan qofka carabkiisa qabsadaa af daboolan dahab ay dhaheen soomaalidu sidaa darteed baa waxaa luu yidhi acraabigii waan aamusayaa waa badbaadayaa waan dhegaysanayaa waan baranayaa wa inna xada almar'i qofka dheeftiisa min udunihi dhegihiisa uu dheefsado yacuudu caley asay ku soo noqonaysaa maantao dhan wax dhegayso cilmi dhegayso qur'aan dhegayso faa'iidada iyo dheefta ka imaanaysa adaa iskale amaa xadahu dheeftiisa min lisaanihi carabkiisa ah fa yacuudu calaa kayrihi kayrkiisay ku noqonaysaa akhrisay akhrisay qof kalaa kaa qaatay ama saxamatay waxaa lagaa qaatay ajirkaagii caayday andembi baa lagaa qoro xasanaad baa loo qoray carabka qofka kale ayaa qaadanaya laakiin dhagaha adaa qaadanaya sidaa darteed buu ilaah yidhi subxaana wa tacaala inna fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalbun ow alqa asamc wa huwa shahiid waxyaabaha keerka lagu gaaro afka laguma darin dhagaha dhegta un adiga saa yeel meeshii xaq laga sheegayo fadhiiso meesha qur'aan laga akrinayo fadhiiso intaa raxmaddeedii keyrkeedaad markaa leedahay fadalla wuxuu noqday ashacbiyu shacbi wuxuu noqday yuradid mid ku celceliya kelimaة اacraabiy reer baadiyaha kelimadiisa mamtadat bihi اxayaa intii noloshiisu jirtay walaqad uutiya waxaa la siiyey aلshacbiyu min balaagaة اkalaami hadalka balaaqadiisa wa xusni tasarufi tasarufka iyo maamulka hadalka wanaagiisa fiihi hadalkaa maa shay lam yu'tahu aan la siinin ila alqillatu naadira wax yar oo fara ku tirisoo naadir ah maahane oo min fusaxaa'i dadka fusaxada leh faseexada ku had eh, leh alabyinaa'i abniyadee wax caddeeya dadka xujooyinka waxyaabaha cadcaddeeya in yar oo ka mid ah ayaa la siiyey wixii isaga la siiyey min daalika waxaa ka mid ah annahu kallama annahu asagu kallama wuxuu kala hadlay amiir alciraaqayni labada ciraaq waa kuwa fii basra amiirkooda waa cumar ibnu hubayr alfazaari fii jamaacatin koox oo xabasan buu xidhay ninkani dhib badan bu asaan soo marnay labada ciraaq buuna ka ahaa waali waa basre iyo kuufa intuu koox soo qabqabtay buu jeelka ku shubay intuu u tegay shacbi faqaala wuxuu ku yidhi ayuha alamiir in kunta haddii aad tahay xabastahum kuwa u xidhay dadkan bilbaaili gardaro hadday gardarro kugu xihan yihiin falxaqu yukrijuhum xaqaa soo bixin doonee iska sii daa buu yihi xaqaa soo saarahaya waxay ahaayeen wa in kunta haddiise aad tahay xabastahum mid ku xabisay bilxaqi xaq iyo dembi ay sameeyeen oo ay kaa galeen darteed haddaad u xirtayna falcafwu cafiga ayaa yasacuhum gaaraaye iska sii daa buu yihi aw cafigii labada mar muxuu cabirayaa in la sii daayo faucjiba biqowlihi qowlkiisii buu la dhacay oo la cajabay wuu la yaabay wa aطlaqahum wuu sii daayey dadkii karaamatan lahu karaameyn uu ku karaamaynayo shacbi wa calى raqmi ayadoo ay jirtay min kamaali muru'ati الshacbi shacbi muruu'adiisa iyo sharaftiisa kamaalnimadeeda wa culuwi mansilatihi sharaftiisii mansiladiisa kor ahaanteeda fi اdiini iyo wاlcilmi labadaba faqad kaana wuxuu ahaa cadba الruuxi mid ruuxdiisu ay macaan tahay xulwa اmufaakahati hadalkiisana uu macaan yahay laa yufawatu laa yufawitu ma fakin jirin annuktata fursad idaa laaxad low hadday usoo bidhaanto hadday usoo iftiinto fursad helo ma iska fakin jirin faqad dakala calayhi rajul nin baa usoo galay wahwa shacbi oo jaalisun la fadhiya maca imra'atihi naagtiisa asoo xaaskiisa la fadhiya yaa nin u yimid faqaala wuxuu yidhi ayukuma shacbiyu labadiin yaa shacbi ah waa asagii naagtiisa akhlaaq xuma labadiina yaa shacbi ah buu yidhi asagii naagtiisu haystaa faqaala wuxuu yidhi haadihi tan oo ashaara ilaa imra'atii naagtiisu farta ugu fiiqay waa jawaab uu mudan yahay yaa shacbi a yaa shacbi ah labadiina y muxuu ka weydiinayaa waa nin iyo naage saa darteed buu ninkii yidhi ayukuma shacbiy war yaa shacbiya labadiina faqaala haadihi wa ashaara ilaa imra'atii naagtiisa ayuu fartahu u fiiqay wa sa'alahu aakhara ku kalaa su-aal weydiiyey maadaa kaanat tusamaa zawjatu ibliis ibliis naagtiisa magaceed buu yidhi ibliis naagtu ilmaha ka dhalay magaceed ma ii sheegi kartaa faqaala shacbi wuxuu yidhi daalika kaa cursun waa aroos oo lam nashhadu aanan goobjoog ahayn maba ogeen meel lagu aroosay naagta ibliis ugu guursaday marka maba naqaan macnaha walacalla waxaa suuragal ah khayra walacalla khayra maa yusawiru walacalla khayra maa shay kan lagu suureeyo kan ugu khayr badan ee ugu fiican khilaala shacbiyo shacbi dabeecadihiisa maa xakaahu can nafsihi oo wuxuu naftiisa ka sheekeeyey shayga ugu khayrka badan ee lagu suuradayn karo walacalla waxaa suuragal ah oo dhici kartaa khayra maa shaykan u khayr badan yusawiru lagu qaabayn karoo lagu tilmaami karo khilaala shacbiy shacbi ninka lagu magacaabo akhlaaqiisii dabiicadihiisa iyo dhaqankiisa maa inuu yahay xakaahu uu ka sheekeeyey can nafsi nafsadiisa xayu qaala meel uu yidhi maa xalaltu uma furin xabwatii hoosguntigayga guntigayga ilaa shay-in shay oo mimaa yandur ay yihiin waxa ay eegaan ilayhi xaggiisa annaasu dadka weligay waxay dadka fiirfiirinayaan go-ygii uma furin macnaha uma istaagin waayo wax yar qaylo yar haddii hadda dhacdo waxa masaajidkooyo joogo dhan wayda ordayaan soo maa nin kasta wuxuu rabaa inuu soo arkuu soo fiiriyo yaa naga mid oo qur-aanku akhrisanaya iska fadhin kara hadalka asaa kuu imaanaya sidiisaba hadalka walaalayaal waa wax aan la raaraadin asaa kusoo raadsanaya weliba sanadahan aan ku jirna wala sii jiraba asoo been ahoo beegan ayuu kuu imaanaa asagoo run ahoo lasoo badiyey waa laguu keenaa waxba ha bixin halkaa iska fadhiiso dadkii way yaaceen nin wax sheegaa iyo ka wax sheegaya markaad ka soo tagtood ku kale u timaado ziyaadaa ku jirta ka sii tag ku kaloo hadlaaya u tag ziyaadaa ku jirtaa wax ka badan baad behelaysaa wixi soo arki lahayd marka saa darteed weligay buu yidhi waxyaabaha dadka ay eegayaan uma cararin mana aadin hoos guntigayga uma fursanin intaan u kacay ma soo fiirisaa isma dhihin walaa darabtu ma aanan garaacin ghulaaman addoon lii ani ii sugnaaday qadun weligay wamaa marar wamaa maata ma uusan dhimanin duu qaraabatin qaraaba mid u saaxiib ah lii ani qaraaba ii ahoo ii sugnaaday wa calayhi daynun korkiisana dayn lagu leeyahay ilaa qadaytuhu canhu waan ka gudi jiray buu yidhi wa bacdu markaa kadib faqad camira waa la cumri siiyey ashacbiyu shacbi ninka lagu magacaabo waa caamiru sharaxbiile xataa nayfa ilaa uu dhaafay cala amaaniina siddeetanka nifayzaat ziyaaday oo waxba ugu darsamay falamaa labbaa markuu ajiibay nidaa'a rabbihi rabbigii dhawaaqiisa oo wanuciya qabargeeriyaadkiisii loo sheegay ila alxasan albasri qaala wuxuu yidhi xasan yarxamuhu allahu ilaahay ha u naxariisto caamir falaqad kaana wuxuu ahaa waasica alcilmi mid cilmigiisu waasic yahay cadiima alxilmi dulqaadkiisu weyn yahay wainahu shacbi min alislaami islaamka la boos buu ka taagnaa makaan ayuu markaa uga jiray ninka caamir ibnu shuraxbiil magaciisa markaa yahay waana taabici qisadiisu cajiib ay tahay waa inuu habeen dambe haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala iyo taabiciga noogu xiga waana salamata bin dinaar macruufna ku ah biabi xaazim alacraj qiso cajiib badan buu leeyahay laakiin habeen dambaan u dib dibdhiganaynaa haddii rabbi idmo wabilaahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam